raxmaan raxiim casharkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda labaatan iyo toddobaad oo suuratulmaa-ida ka mid ah ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu noogaga soo warramay casharkeenna aayadihii ugu dambeeyey nebiyullaahi muuse iyo qoonkiisii arrintii dhex martay ayaa ilaahay nooga soo warramay markii waxaa weeye nebiyullaahi muuse uu faray qoonkiisa dagaal dagaalkii mar inay diideen baa ilaahay noo soo sheegay oo yidhaahdeen adiga iyo rabbigaagu taga ee la dagaalama nimankaas annagu meeshaan ayaa idiin fadhinaynaa nabiyullaahi muuse markuu ka quustay ayuu wuxuu dhahay rabbigiiso waxau ku dhahay rabbiyow anigu ma milkisni u dhahay ilaa naftayda iyo walaalkay haaruun mooyaane annaga iyo qoladaan faasiqiintaha ilaahuna kala saar ayuu dhahay ilaahayaa markaas waxau u dhahay isagoo ajiibaaya arladaas muqadasada ah oo gala la yidhi waa laga xarrimay ayuu dhahay ilaahay inay galaan afartan sano ayagoo arlada ku wareersan oo tiih ku jira markaas arrintaas markay dhacday ayuu xoogaa ka murgay kolkaasaa ilaahay wuxuu yidhi ha ka tiiraanyoonin dha ilaahay qoonka faasiqiinta waxa ilaahay subxaanahu watacaala uu ku xugmiya ha ka tiiraayoon baa la yidhi ayadda aynu meeshaan ka gelayno waxaa maaragtay noogaga bilaabanaya war cusub iyo qiso cusub ayaa halkaa noogaga bilaabanaysa waxaa ilaahay subxaanahu tacaala nooga warramaya ibnay aadam alawal nebiyullaahi aadam labadiisi wiil oo ugu horreeyey arrin dhex martay oo dhacday baa ilaahay nooga warramayaa taasoo waxaa weeye ilaahay subxaanahu wa tacaala ummaddiisa ou uu cibro ugaga dhigaayo gaar ahaan haddaanu nahay ummatul maxamed waxyaabo badan oo cilmi ahoo meeshaas ku jira inaanu fahmno oonu ku xisaabtanno ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga warramayaa marka hadda waxay ku cadfan tahay markaasi caamil oo maxduuf oo ilaahay qowlkiisa waid akhada allaahu miithaaqa bani israa'iila meeshaasay la socotahaa yidhi kolka waxa weeye waxay noqonaysaa cadfu qisatin calaa qisatin oo waxaa laga wadaahaa yidhi udkur maa waqaca min bani israa'iil wadlu calayhim naba abnay aadama saas oo kale ay ka dhigantaha taha yidhi marka hadda ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala watlu akhriyow dhah ilaahay yaa muxamedu sayidka muxamedka ahow wadlu akhri ayuu dhah ilaahay calayhim korkooda oo qoomkaaga ku dul akhri ayuu dhah ilaahay naba abnay aadama aadam labadiisi wiil khabarkoodii ku akhri ow dhah ilaahay bilxaqi xaqnimona ugu akhri ayuu dhah ilaahay id wakti qarrabaa ay dhowaadeen qurbaanan dhowaasho oo fa tuqubila laga aqbalay min axadihimaa midkood qurbaankii laga aqbalay walam yutaqabal aan laga aqbalin min al aakhari kii kaleentood aan laga aqbalin qaala waxau dhahay yow dhah ilaahay kii aan qurbaanka laga aqbalin oo u dhahay kii qurbaankiisa la aqbalay la aqtulannaka waan ku dili oo waan ku dila ayuu dhahay kolkaasuu dhahay maxaad ii dilaysaa markaasuu dhahay a meesha ku jirta qurbaankaaga ayaa la aqbalay keygana lama aqbalin qaala wuxuu dhahay yow ilaahay kii la yidhi waan ku dilayaa innamaa in kaleeta maahinaya taqabbalullaahu alla waa aqbalayaa min almuttaqiina kuwa mutaqiinta ah oo alla ka baqaaya ayaa ilaahay qurbaanka ka aqbalaya halkaa marka ilaahay wuxuu noogaga warramayaa qisadii dhacday adduunkan dadkii ugu horreeyey oo waxaa weeye markii ilaahay nebiyullaahi aadam dhoobo uu ka abuuray nasligiisii uugu horreeyey cadaawadii dhex martay iyo musiibadii halkaas ka dhacday arrintaasi siday aheeday baa ilaahay subxaanahu wa tacaala nooga warramayaa iyadoo markaasi arrin cajiiba ay tahay markaasaa nabigeenna ilaahay wuxuu u dhahay wadlu akhri sayidka maxamedka ahow calayhim ow dha ilaahay calaa qowmikaa loola jeedaa marka hadda qoonkaanu yahuud ha aadaano nasaara ha aadaano mushrikiin ha aadaano xataa waxa weeye ha aadaano mu'miniin intaasoo dhan way soo gelaysaa naba abnay aadam ow dha ilaahay aadam labadiisi wiil khabarkoodii ku akhri ow dha ilaahay khabara ibnay aadam weeye labadan wiil marka waxaa la dhihi jiraa la yidhi haabiil iyo qaabiil ayaa la dhihi jiray marka qisadoodii iyo wixii ku ka dhacay ku akri baa laga wadaa habiil wuxuu ahay baa layidhi ninka saciidka oo liibaanay oo maqtuulka oo la dilay ayuu ahay baa layidhi qaabiilna wuxuu ahay shaqiga oo qaatilka ayuu ahay baa layidhi marka aayaddan daahirkeedu wuxuu keenayaa inay owlaadii aadam oo sulbigiisaha yihiin saas ayaana xaqiiqaha layidhi waxaana adkaynaaya sida noo imaan doonto ilaahay u dhihi doono fa bacasa allaahu gulaaban uu dhihi doono dad bacdulculamaa ay yidhaahdeena jira owlaad oo sulbigiisa ma ahayne bal waxay ahayn laba nimo reer banu israa'iila ah. laakiin qowlkaasu daciif weeye waxayna u daliishanayaan aakhirulqisa weeye qisada aakhirkeeda ilahay wuxuu dhihi doonaa min ajli dalika katabnaa calaa bani israa'iila weeye laakiin sida hore ayaa saxiixa weeye qaabiil waxaa la sheegay owlaadda nabiyullaahi aadam midka ugu horreeyey ayuu ahay baa la yidhi haabiilna waa ku xigoo hal sano u ka dambeeyaa la yidhi arrintaana waxaa weeye markii nabiyullaahi aadam arlada lasoo hoobiyey oo arlada la keenay ayay ahayd baa la yidhi muddada hadda arlada uu joogay oo awlaadaanu ay ku dhasheen oo arrintaanu tahay ilaaha ku cilmila boqol sanaa la sheegaa dad yidhaahdeen waa jiraan qaabiil iyo maaragtay walaashiisa waxaa lagu dhalay jannada oo xaawa ma aysan arag labadaas waxaa weeye kuma aysan arag baa la yidhi wax maaragtay waxay haweenku yidhaahdaan walaca ambase maaragtay waxmada iyo dhibaato kuma aysan arag ba layidhi iyo damu nifaas awlaadda inteeda kaleentoodna arlada ayay ku dhashay laakiin sida hore ayaa raajix o jannada nabiyullaahi aadam intuu ku jiray wax awlaadahu meeshaas ku dhalay lama sheegin marka waxaa la yidhi qaabiilku waxuu ku faani jiray ow haabiil ugu faani jiraa layidhi anigu waxaan ah ayuu dhihi jiray markaasi waladuljanna ayaan ah saas ayuu dhihi jiray ba layidhi adiguna waxaa tahay ibnul arli ayaa tahay ana ibnuljanna ayaan ah anaana kaa khayr badan alxaasil warka haddii lasoo koobo waxaa la yidhi xawo waxay aadam u dhashay baa la yidhi labaatan badni amase waxaa weeye labaatan xamli ayay dhashay baa la yidhi oo waxa weeye xamli kasta amba uur kasta waxay dhalaysaa la yidhi gabar iyo wiil oo isla mantaano ah marka dukuurtu waxay ahaayeen labaatan inaaskuna waxaa weeye gabdhuhuna labaatan bay ahaayeen markii waxaa weeye qaabiil ou dilay haabiil wiilasha way nuqsaaneenoo waxay gaadheen toban iyo sagaalay gaadheen baa layidhi oo gabdhihii ka nuqsaaneen kabacdiyaa waxaa u dhashay baa layidhi nabiyullaahi aadam wiilkiisa la yidhaha shiis shiis ibnu aadam oo nabi ahay macnihiisuna waxaa weeye af carabiga hibatullaahi yaa laga wadaa markaasaa wiilashi iyo gabdhihii isla ekaadeen baa layidhi ilaahay markaa wuxuu dhahay subxaana wa tacaala akhri buu dhahay qoonkaaga naba abnay aadama aadam labadiisi wiil khabarkooda ku akhri bilxaqi xaqnimona uga akhri jaaru mashhuulkan wuxuu ku tacalluqdaa markaasi wadludaas weeye id waktiyow dha ilaahay qarabaa ay qurbaantameen qurbaanan qurbaanta mid weeye waxaa laga wadaa qaraba kullu waaxidin mid walba waa qurbaantamay qurbaana weye nin walba qurbaan uu soo dhigtay qurbaan waxaa la yidhaha sidiisaba maa yutaqarabu bihi ila allahi wax ilaahay loogugu dhowaado ayaa qurbaan la yidhaha sidoodaba waxaas waxa weeye shay masalama madcuum ha ahaado shay cibaada dhaaca ha ahaado qurbaan sidiisaba waxaa la yidhaha wixii alle loogu dhowaado ayaa qurbaan la yidhaha yidhi marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala way qurbaantameen oo qurbaankaana waxaa la sheegay wuxuu ahay baa la yidhi haabiil waxau la yimidaa la yidhi kabshi wan ayuu la yimid baa la yidhi qaabiilna wuxuu la yimaaday zarci qamadi oo weliba maaragtay liita oo xaqiira ayuu keenay ba layidhi hadda qurbaankan maxaa kalifay bal taas haddii waxa weeye aan fiirino waxaa la sheegay ba layidhi sharciga nebiyullaahi aadam wuxuu ahay ba layidhi markii awlaadiisa ay waaweynaadeen wuxuu samayn jiraa la yidhi labadii waxa weeye oo maaragtay isku badniya ambase waxa weeye mar isla dhashay oo mantaanah iyo laba mantaanahoo kaleentood labada markaasi waxa weeye isku eh, mantaanaha isla ah wuxuu ka dhigi jiray laba isla dhalatay oo caadiya markaas wuxuu samayn jiraa layidhi gabadhaan iyo wiilkan isla mantaanaha ah gabarh iyo wiil kaleentood oo isla mantaana ah ayuu maaragtay isu dhaafi jiraa layidhi oo waxa weeye wiilkan gabadha ku man mantaanaha la ah wiilka kale gabadha ku mantaanaha ayuu sii jiray wiilkaas gabadha mantaanta alana wiilkan gabadha la mantaanaha ayuu sii jiray oo macnuhu waxaa weeye qaabiil iyo walaashiisa laba mantaanahay ahaayeen haabiil iyo walaashiisana laba mantaanahay ahaayeen marku wuxuu sameeyey qaabiil gabadhi la dhalatay oo mantaanta la aheeday haabiilow siiyey haabiil tii mantaanta la aheedna qaabiilow siiyey sidaas ayuu markaasu isu dhaafi jiray oo wuxuu isaga dhigi jiray dad masalanba waxa weeye ilah adduunka wax kale ma joogine waxa weeye oo kala fog oo markaas isguursanaya saas ayuu isaga dhihi jiray markaasu wuxuu walaalo ka dhigay kaliya labadii markaasi isla mantaana labadii kaleoo ka duwanne dad kaleoo ka ajnabiya camal markaas saasuu isu dhaafi jiray macnuhu marka sidaas weeye sharciga marka nabiyullaahi aadam sidaas ayuu ahay oo waxyi min allaahi aheed xag ilaahay waga yimid ayaa sidaas ahay ba la yidhi ilaahay marka wuxuu amray ba la yidhi inuu qaabiil ou ku zawjeeyo haabiil walaashiisaa la yidhi waxayna aheed baa layidhi haabiil walaashii damiimay aheeday naag aan qurxanaynay aheedaa layidhi waxaa la dhihi jiraa li maaratay labuuda iyo ikliiba ayaa la kala dhihi jiray ilahay ku cilna saasay kutubtu dhigaan marka haabiil walaashiisa damiimay aheedaa yidhi naag aan qurxanayn wey af soomaaliga qaabiil midda la dhalatane mid aad i aada u quruxsanay aheedaa yidhi marka haabiil isagu raalli buu noqdaa la yidhi qaabiilna waa diidaa la yidhi markaasuu wuxuu dhahay baa la yidhi ra'yigaaga ayaad aabowna amraysaa oo arrintan ra'yigaagaad kala timiday ee ilaahay agtiisa kama keenin waa meesha markaasi waxaa weeye caasinimada iyo maaragtay musiibada iyo foolxumada uu ka bilaabay maxaa yeeley aabihiisoo nabi ah ayuu maaragtay ka hor yimiday caasi waalideennimaduna waxay keenaysaa khaatumo xumo iyo foolxumay keenaysaa kolkaas markii saas u dhahayo ninkaani uu diiday inuu arrintaas qaato ninkan qaabiila ayuu aadam wuxuu dhahay baa la yidhi qurbaan keensadow dhahaa la yidhi ninkii qurbaankiisa la aqbalo ayaana gabadha qurxan ku xaq leh isagu wuxuu rabaa middaan oo isaga waxaa weeye la mantaanta oo qurxan inuu qaatou rabaa arrintuna saas ma ahanoo sharciga nebiyullaahi aadam oo ilaahay amray ayaa in la kala bedelo ah kolka waxaa la yidhi qaabiil waa baxay baa la yidhi wuxuu keenay baa la yidhi qamadi oo maaragtay ah, goob qamadii hootiisaa ayuu midka uu xumaayo ka soo qaaday haddana caasigu sidiisaba waxa weeye bakhiilna waayahay habiilna waa baxay baa la yidhi waa uu soo qabsadaa la yidhi wan oo arigiisa midka uu ayuu soo qabsadaa la yidhi markaasuu qurbaan ka dhigtay marka ninkaana sidaasuu sameeyo qamadi oo liita ayuu keenaa la yidhi marka halkaas markii la sameeyey calaamatu qabuuli lqurbaanna waxay ilahay qurbaanka in la aqbala waxaa calaamo u ahaa jirtaa layidhi naar ayaa samada kasoo degaysaa layidhi qof walba qurbaankiisa halkaasuu dhigayaa kolkii sidaas markii la yidhaha qofkii waxa weeye qurbaankiisa la aqbalay waxaa calaamo u ahaa jirtaa yidhi zaminkii waxay soo gaartaa layidhi xataa nabiyullaahi ciise wixii ka horreeyey saasay aheedaa yidhi qurbaanka iyo qaniimada iyo waxyaabahaas saas ah waxa weeye naar ayaa amba gubi jirtay amba qaada jirtay marka nin walba markuu qurbaankiisi meel dhigtay naar ayaa samada kasoo degtay baa yidhi waxay qaadatay baa yidhi kabshiga oo haabiila layidhi haabiil wankiisay qaadataa la yidhi ama meeshii ay ku gubtaa la yidhaahdaa sida hadda loo badan yahay samada ayay u rafcisay oo waxaa wankaasu lasoo dejiyaa yidhi nabiyullaahi ibraahim waa ku tegi doona haddii ilaah yidhaahdo dabiixiisi ismaaciil ahay ama isxaaq waa laisu khilaafsan yahaye wanka oo maaragtay yaa lagu furtay wuxuu ahay ba yidhi qurbaankii oo haabiil wankii ahay oo waagaa samada la geeyo ahayaa la yidhi qaabiilna waxba lagama aqbalin ba la yidhi wixiisi meeshaa naarta ugaga tagtay arrintaas markay dhacday ayuu carooday baa la yidhi xasid iyo xaqdi ayuuna halkaas ka bilaabaa la yidhi arrintaasa hadda marka ilaahay subxaana watacaala qur-aanka noogaga warramayaa ilaahay markaa wuxuu yihi fatuqubila waa laga aqbalay min axadihimaa midkood qurbaanka waa laga aqbalay waa haabiil weeye bian nazlat naarun min asamaai fa faakalat qurbaanahu samada ayaa naaru ka soo degtay qurbaankiisa ayay cuntay walam yutaqabal lagama aqbalin ow dha ilaahi subxaana wa tacaala min alaakhari kii kale oo waa qaabiil midkaan waxba laga aqbalin habiila laga aqbala kaliya waa cadhooda marka waa malalxaqda fii nafsihi waxa weeye waa cadhooday xasad ayuu maaragtay qalbiga gashaday kolka ilaah waxa weeye saas isagoo ah ayaa waxaa la yidhi nabiyullaahi aadam xajka ayuu aadaa la yidhi ayadoo markaasi caradaas iyo xaqsisaas xasadkaas iyo xaqdigaas ee qaabiil ay qalbiga uga jirto ayaa aabbihiis aadam ayuu xejiye baa layidhi markii uu xejiyey ayaa arrintaanu marka dhacaysaa gadaashiisa sidaas markay dhacday qaala waxau dhahay ow dha ilaahay qaabiil wuxuu yidhi ow haabiil ku dhahay lawallaahi aktulannaka waan ku dili oo waan ku dila ayuu dhahay xasadnimadii waxay ku xasadkii iyo xaqdii waxay ku geysay inuu markaasi dil uu maleego maxaa yeelay xiqdiga iyo xasadku marka dambe qofka waxay gaarsiinayaan inuu wax dilo oo wax halleeyo ayay gaarsiiyeysaa kolkaas ayuu wuxuu dhahay baa la yidhi haamiin lima maxaad ii dilaysaa markaasuu dhahay adiga qurbaankaada yaa la aqbalay anigana kayga lama aqbalin saas ayaan maaragtay ahaan kuu dilaya hawdha marka hadda xasadku wuxuu keenaa in qofkaan waxa weeye qofka nicmada ilaahay u ogolaa waayo ou sidaas markaasi waxa weeye uu ku xasdo ku dhibaatana ugu geysto marka waxaa hadlay haabiilaa hadlay ninkii saciidka ahay qaala wuxuu dhahay innamaa in kaleeta maahine yataqabalu llaahu alla waa ka aqbalayaa min almuttaqiina kuwa mutaqiintaha o ilahay ka cabsanaayo qurbaanka waxaa laga aqbalaa qofka ilaahay ka baqaayo marka meeshaan waxaa laga qaadanayaa qofaan alle ka baqaynin inaan ilaahay waxba uusan ka aqbalayn qurbaankan hadda waan soo sheegnayo waxa weeye shay madcuum ahoo dacaam ha ahaado ama daaca ha ahaado amba duca ha ahaado wax kastoo ilaahay loogu dhawaado ayaa qurbaan la yidhaahda kolka waxaa weeye qurbaankana ilaahay wuxuu caddaynayaa asagoo ka xikaayoonaya ninkaas saciidka ahoo waxaa weeye owlaadda aadam ka mid a ah, in mutaqiinta ilaahay wax ka aqbalaayo qof aan taqi ahayn ilaahay waxba ka aqbali maayo kolka wuxuu dhahay ilaahay wuxuu ka aqbalayaa mutaqiinta walam yakun cindaka taqwa weye adigana agtaada taqwa ma aalin licuquuqika liabiika weeye aabbaha ayaad ku caasisow dhahay caasi waalideenna ilaahay kama baqaayo taqwa agtiisa ma taalo haddana waxa weeye qurbaanka markaad samaynaysay qurbaan ikhlaas lama uusan haynoo qurbaan wanaagsan lama aadan imaanin macnaha qurbaanka marka waxaa weeye ilaahay inuu ka aqbal aad doonaysid waxaa la rabaa ikhlaas in wax lagu bixiyo haddana waxa weeye shaygaaga waxa ugugu wanaagsan aada la baxdood niyo fiican aada la timaado qofku waxa weeye markuu niyo fiican uu la yimaado wixii wanaagsan u la baxo ilaahay waa ka aqbalaya laakiin hadduu niyo xun yahay wixii yarow baxsho iyo wixii weynow baxshaba qofku ka aqbali mayso marka hadalkii isagoo sii wata waxau dhahay ilaa ninkaani waa u goodiyeye lawallaahi ayuu dhahay in basata haddaad fidisow dhahay qaabiilow ilaya aniga xaggeega yadaka gacantaada aad iisoo fidiso litaqtulanii inaad i dishid maa ana anigu mihi ayuu dhahay bibasidin mid fidinaaya yadiya gacantayda ilayka adiga kuusoo fidinaayo liaqtulaka inaan ku dilo waxa uu dhahay saciidki midki ahay oo maaragtay eh, haabiil wuxuu dhahay lawallaahiyo in basarta haddaad fidisow dhahay madata weeye ilaya aniga xageega yaddanka gacantaada litaqtulanii inaad idishid oo dil aad iigu soo fidiso gacantaada ma ana anigu mihi bibaasidin mid fidinaaya yadiya gacantayda ilayka adiga kuusoo fidinaaya liaqtulaka inaan ku dilo taas aniga iga sugmayso mayso dhahay maxaa yeelay inii anugu akhaafullaha alla ayaan ka cabsanayaa rabaalcaalamiina caalamiinta rabbigooda anigu dilkaaga ma doonaayo oo ilaahay rabulcaalamiina ayaan ka baqaaya saasou dhaha layidhi marka sidaas ayuu dhahay anigu marnaba ku dili maayaa layidhi culummadu hadda marka waxay yidhaahdaan waxau ka wadaa fal maanicu lii weeye min qablika waxa weeye waxa iga reebaaya inaan anigu ku dilo waa khawfullaahi cabsi ilaahay cabsi ilaahay baa iga reebaysa inaan ku dilo maxaa yeele qofku hadduu alla ka baqaayo wax ma dilo dadkaan waxa dilaayo oo waxa laynaaya cabsida ilaahay yaa ka maqan weeye waxaa la sheegaa le sharcigooda in saa'ilka layska dafciyo oo layska daafaco waajib ma ahaynaa la yidhi bal waxaa waajib aheedaa layidhi saa'ilka in laysu dhiibaa la yidhi laakiin hadda annaga sharcigeenna imaamuna ashaafici wuxuu leeyahay haddii qofkaanu muslim uu yahay saa'ilkaa in laysu dhiibo ayaa maaragtay la sunneeya hawley laakiin hadduu kaafir uu yahay in layska daafacaa waajib noqonaysa imaamu maliki wuxuu dhahay isaguna saa'il in layska daafaco waajib waa uu leeyahay muslim ha aada gaalsa ahaado culamada kaleentoodne waxay leeyihiin haddii waxa weeye uu yahay gaal waa waajibay leeyihiin gaal hadduu yahay waa waajib hadduu sunno yahane haddii maaragtay muslim yahane waa jaa jaaizay leeyihiin marka hadda ayaga sharcigoodaa saas ahay iyo hadda is-islaamku noocaan aha lama oga laakiin ninkaasu hadda gaaluba ahayba markaas marka sidaasuu dhahay rabalcaalamiinaan ka baqayaa haddana wuxuu yihi hadalkiisi isagoo sii wata haabiil inii anigu uriiddu waxaan doonayaa an tabu'a inaad la noqoto qaabiilow biismi aniga dembigayga waxaa waaye biismi qadli weeye dilka aadi dilaysa dembiga ka dhalanaaya inaad la noqoto iyo wa ismika adiga dembigaaga oo aad samaysa hadda ka hor laba dembi aad isku qaadato oo fatakuuna aada ahaato min asxaabi naari naarta asxaabteeda mid kamid a ah. asxaabu naar aad kamid noqoti anigu ma doonaayo dhahay walaa uriidu an abuu'a biismika anigu dembigaaga inaan la noqdo ma doonaayo markaan ku dilo weye oo markaasi asxaabu naar aan kamid noqdo qaala tacaala usoo qadaray ilahay wuxuu yidhi meeshaa inaan laga iltifaado wadalika kaasow dha ilaahay asxaabu naar oo laga mid noqdo jazaa u dhaalimiina dhaalimiinta jazahooda ee abaalkooda weye ama hadalkiisii oo dhan laga dhigo iska socda oo waxa uu dhahay wadalika kaas ayuu dhahay haabiil u dhaalimiina daalimiinta jasahooda weye warkii markay sidaas ku kala hadleen ay ku kala tageen qaabiil waxau ku dhaqaaqaa layidhi sida uu u dili lahay haabiil ilaahay marka isagoo ka warramaya wuxuu dhahay fa fadhawacad way u ziinaysay lahu ayuu dhahay ilaahay qaabiil nafsuhu naftiisi qabla akhiihi walaalkiisa dilkiisa faqatalahu dabeedna waa dilow dha ilaahay waa dilay ilaahay wuxuu yidhi fadawacad way u ziinaysa zayanad weeye lahu ayuu dha ilaahay qaabiil nafsuhu naftiisa qadla akhiihi walaalkiis inuu dilo faqatalahu dabeedna waa dilay marka meeshaas waxaa lagu ogaanayaa dadku hadday xumaadaan in wax kasta ay ka dhici karaan oo isagoo qofku walaalkaa uu yahay haddii waxaa weeye daa'irada islaamka uu ka baxo ama khayrka uu ka baxo in xumaano ay kaaga imaan karayso oyna hadda macnaha xumaantu aysan ahayn dadka abaacidda ah oo kaa fog kaliya aysan ahaynoo dadka aqaaribtaa inay dhibaata kaaga imaa karayso oo xataa waxa weeye walaalkii dhibaata kaaga imaa karayso oy wax adduunka taariikhda soo dhacay ay tahay ayaa haddana ilaahay noogu caddaynaya waa dilay buu dhahay ilaahay subxaana wa tacaala fa asbaxa dabeedna wuxuu ahaadow dha ilaahay qaabiin min alkhaasiriina kuwa khasaara mid ka mid ah dilkii walaalkiis waa ku khasaaraa la yidhi marka hadda see u dilay haddii la yidhaahdo waxaa la sheegaa layidhi dilkiisa markuu u qasday wuxuu gara waayey si uu u dilo ilaa adduunka wax dilahoo ka dhacay iyo kayf wax loo dilo ma aysan jirin oo dadkii adduunka uu soo horreeyey ayga ahay marka ibliis lacnatullaahi calayhi ayaa waxaa la yidhi wuxuu u sameeyaa layidhi tamsiil waxau soo qaadaa layidhi ibliisa ah waxau soo qaadaa shimbiraa ah layidhi shimbirka ayuu waxaa weeye dhagax ayuu madaxa ka saaray dhagaxuu hoosta hoos ka geliyey markuu hoosta gelo madaxiisii saaray markuu madaxii saaro dhagax kala soo qaaday markaasuu ku jejebiyaa la yidhi kayfiyadaas wax loo dila ayuu tusiyaa layidhi qaabiilna markaas waa fiirinaya markaasuu dilkau ka bartaa layidhi marka ibliis wax walba asaa keenay dilka ayuu ka bartaa la yidhi marka qaabiil waxaa la yidhi walaalkiisow dhagax hoosta ka geliyaa layidhi madaxiisa si shaydaanku u tusay markaasuu dhagax kala ku dhuftaa layidhi haabiilna intaas waa saabiraa la yidhi hadda meesha lagu dilay ilaahay baa ku cilmila qaar waxay yidhahdeen maaragtay meel la caqabatu xaraa meel la yidhaha lagu dilay qaar waxay yidhahdeen magaalada basre la yidhaho ciraaq ku taalaa lagu dilay masjidkeeda weyn ilaahay baa ku cilmila calaa ayati xaal ilaahay wuxuu dhahay wuxuu ahaaday khaasiriinta mid kamida weyn maxaa yeele wuxuu gara waayey markuu dilay kabacdi waxuu ku sameeyo maxaa yeele liannahu awalu mayitin calaa wajhi larli meyidkii ugu horreeyey oo arladan dusheeda ka dhac u ahay bani aadam meydkiisa kan ugu horreeyey oo dhintay oo arladan ka dhacay haabiil waaye isagana waxa weeye dil ayuu ku dhintay markaas waxaa la layidhi dhabarkiisao ku xambaaraa layidhi jiraab ayuu maaragtay kusaa kolay afartan maalmoodow sidaa layidhi ilaaha ku cilmi le qaar waxay yidhaha maaragtay yaa lix maalmoodow siday warar badan ayaa iska jira marka alla wuxuu yidhi subxaanau wa tacaala sidaas ayaa marka ou u noqday khaasiriinta oo dhibaata uga qabsata arrinta fa bacatha allaahu alla wuxuu soo bixiyey o dha ilaahay guraaban duga ayuu soo bixiyey guraabkaasoo yabxasu qodaaya fil arli arlada qodaaya ilaahay wuxuu soo bixiyey fa bacasa allaahu alla wuxuu soo bixiyey quraaban duka ayuu dha ilaahay quraabkaasoo yabxasu qodaaya fil arli arlada qodaaya dugo oo waxa weeye turaabta qodaaya oo gafuurkiisa iyo labadiisa lugoodku qodaaya ayaa loo soo bixiyey dugahan marka waxaa yihi dugo kaleoo meydahoo wadaa layidhi markaasuu lugaha iyo afka ina ku qoday dhulka ayuu dugiyo ou sidoo meydka ina gelsho ku duugay qaabiilna waa arkaayaa meeshaasuu markaas u ka tacliimaaliyey marka dugaa alla soo bixiyo bixiyow dha ilaahay arlada qodaaya qodaaya liyuriyahu inuu tusiyo qaabiil kayfa sidii yuwaari oo u asturi lahay saw'ata akhiihi walaalkiis maydkiisa kayfa sidii yuwaari oo u asturaayo saw'ata akhiihi walaalkiis maydkiisa oo u asturaayo xumaantiisa sidii markii loo tusiyey ayuu shallaayey qaala wuxuu dhahay ow dha ilaahay qaabiil yaa weylataa shallaytadaydee acajastu miyaan ka caajisay an akuuna min an akuuna inaan ahaado mithla haada alquraabi dugahan oo kana masalkiisa oo fa uwaariya an asturo saw'ata akhihi walaalkay xumaantiisa fa asbaxa wuxuu ahaadow dha ilaahay min annaadimiina kuwa shalaaya mid kamid ayuu ahaaday oo xamligiisii uu ka shalaayay dugihii markau saas u arkay asaguna waa ka tacliin qaaday kolkaasu waxa weeye qabriyow qoday godow qoday waa geliyey saasou markaasou qoortiisa ugaga bixiyey buga tacliimta markaasi qabri qodidda iyo amuulahaasi waxaa laga bartay dugaha saa laga bartay liyuriyahu inuu dha ilaahay kayfa sidii waariga u asturi lahay sawata akhiihi saw-ada waxaa weeye jiifata akhiihi weeye walaalkiis meydkiisa markii arrinta ou arkay waxa weeye ilaan wax uu qabta ma aqoonine waa shallaayey qaala wuxuu dhahay dha ilaahay yaa weylataa shallaytadayde acajastu miyaan ka caajisay an akuuna min an akuuna inaan ahaado mithla haada alquraabi dugahan oo kana masalkiisa sida dugahan wax u duugaayo oo fa uwaariya aan asturo sawata akhiihi walaalkay meydkiisa aan asturo fa asbaxa wuxuu ahaadow dha ilaahay qaabiil min annaadimiina kuwa shalaaya mid kamid ah calaa xamlihi weye waxafara lahu wawaaraah weye dhulka ayuu u qoday markaas ayuu ku duugaa layidhi marka hadda waxaa la sheegaa yidhi waxaa la wariyaa la yidhi markii waxa weeye ibnu aadam oo qaabiila walaalkiisa uu dilaa layidhi arlada wixii o dhan ayay la gilgilataa le toddoba maalmood arladu markaas waxay cabta baa la yidhi maqtuulkii la dilay dhiiggiisi sida waxaa weeye biyuhu arlada ay u galaan ilaahayaa marka waxaa la sheegay adu waa qise ilaahayaa u naadiyey oo waxau dhahay qaabiilow aawa walaalkaa haabiil markaasuu wuxuu dhahay maa adriyow dhahay maa kuntu calayhi raqiiban waxba kama ogiyow dhahay aniga maa ilaalinahyan maa xiliga saarayn markaasaa ilaahay waxau dhahaa la yidhi walaalkaa dhiiggiisi arlada ayuu igaga naadinayaa ee maxaad u disha walaalka haa macnaha saas aa ku yidhi markaasuu waxau dhahay fa ayna damuhu dhahay in kuntu qataltu aawa dhiiggiisaw dhahay haddaan anigu dilay inkirmaadow saas galay marka waxaa la sheegay ilaahay arlada wuxuu ka xarimaa layihi maalintaas laga bilaabo inay dhiigga ay cabto oo hadda haddii dhiig arladan lagu daadiyo dhiiggu hoos arlada u geli maayo maalintaasaana laga reebaa layidhi waxaa la sheegaa la yidhi markii waxaa weeye qaabiil ou haabiil dilay aadam wuxuu jooga mako oo waa xijiyey arlada waxaa la yidhi geedaha ku yaala geed qodaxla kuma jiri jirin qodxa ayaa geedihii bixiyeen dacaamkiyaa isbedelay baa layidhi faakihadii waa dhanaanaatay arradii way boorowday markaasuu aadam wuxuu dhahaa layidhi qad xadasa fi larli xaadisun arladan waxbaa kusoo diriyow dhahay maxaa yeele dilka iyo masaa'ibtu iyo bani aadamka waxa weeye la dilaayo adduunyada waxyaabo badan ayaa ku imaanaya waxbaa isbedelaaya waxaan la arki jirin baa la arkayaa cudurro iyo balaayaa dhalanaya masaa'ib aan la aqooni jirin baa dhalanaysa maxaa yeelay dilka macnaha dadka mu'miniintaa ah, ambase muslimkaa ah, dilku waa aada iyo aada shay waxfoolxun weeye marka aada marka uu soo noqdaa la yidhi qaabiilow ka su-aala walaalkiis markaasu waxau dhahay anigu wakiil kama ahayn markaasuu dhaha adigaa dishow dhahay sidaas daraaddeeda ayaa jirkaagu madoobaaday qaabiil waxaa la yidhi markuu walaalkiis jira jirkiisaa madoobaaday aabihiisaa u carooday qaabiil waa cararay isagoo madruuga markaas isaga walaashiis arlada cadan ayuu yimid baa la yidhi ibliisaa u tegey ibliisa waxuu dhahay naartu waxay u cuntay ninkaas walaalkaa waxaa weeye qorbaankiisa naartow caabudi jiray asaguna naarow caabudi jiraa la yidhi oo saas kolka waxaa weeye hadhow baan dhammaystiraynaa casharkeena ayaa intaas ku eg wallahu subxaanahu wataala bismi illaahi araxmaan iraxiim casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda soddon iyo labaad oo suuratu lmaa'ida ida kamid ah ilaahay subxaanahu wa watacaala wuxuu nooga soo warramay casharkeenii aayadihii ugu dambeeyey amase casharkeenii dhammaantiisa oo casharka aan ka horeeyey qisatu ibnay aadam ayaa ilaahay nooga soo warramay labadi wiil oo aadam ayaa ilaahay subxaanahu watacaala qisadoodii nooga soo warramay waxyaabihii dhex maray iyo si wax u dhaceen baa ilaahay noo soo sheegay marka ninkii la dhihi jiray qaabiil oo walaalkiis haabiil dilay markii waxaa weeye meydkiisa si uu yeela uu gara waayey waxaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga soo waramay dugo ilaahay inuu soo bixiyey dugahaasoo dhulka qodaaya oo meydka oo dugo kaloo meyda wada ee markaasi waxaa weeye dugihii meydka ho waday godki ku duugay isaguna markaasi meeshaas uu ka cilmi qaatay marka waxa uu dhahay qaabiil shallaytadayda ayuu dhahay isagoo aad iyo aad u shallaytoonaaya muddo badanna waxaa la sheegay dhabarka ku siday oo xambaarsanay baa lihi meydka walaalkiisa miyaan ka caajisow dhahay inaan ahaado dugahan oo kana masalkiisa oo walaalkay jiifadiisa ama meydkiisa aan asturo waxa uu ahaadow dhah ilaahay subxaanahu watacaala fa asbaxa wuxuu ahaadow dhah ilaahay qaabiil min annaadimiina kuwa shallaaya mid ka mida ayuu ahaaday xamligii waxaa weeye meydka walaalkiisa oo xambaarsanay ayuu ka shalaayey markuu dugahaas arkay sida uu wax u duugaayo ayuu god u qoday meeshaasuuna ku xabaalay oo ku aasay kolka hadda waxa weeye qisadii sidaas ay maaragtay noogu dhammaatay waxaa maaragtay wax yar ay noogaga harsanaayeen waxyaabihii waxaa weeye arrintaas ka dambeeyey oo qaabiil amuurihiisu wixii ugu dambeeyey ayaa maaragtay wax yar nooga dhinaayeen markiiaas waxaanu soo marnay aadam inuu maaragtay maka uu joogay oo uu soo xejiyey arrintaanu ay dhacayso oo ibnay aadam ay isdilaayaan aabbahood wuxuu joogay aadam oo abulbashara maka ayuu joogaa layidhi marka geedihii oo qodxa bixiyey ayuu arkaa la yidhi geeduhu waxaa la sheegay ilaaha ku cilmi laha qodxa ma lahayn baa yidhi kolkaas arladina waxaa weeye ay isbeddeshay dhacaamkii ou doorsoomay faakihadii ay dhanaanaatay arladii ay boorowda waxaasuu arkay markaasuu aadam wuxuu dhahay arlada waxaa ku soo diriyey waxbaa ku soo diriyey xaadisaa ku soo diriyey adduunka waxbaa dhacay buu dhahay markuu soo laabtay ayuu qaadiil ka su-aalay su'aalay walaalkiisoo ah walaalka ayuu dhahay kolkaasuu dhahay maa kuntu calayhi kafiilan anigu waxba kafiil kama ihiyo habahay weydiinin kolkaasuu aadam wuxuu dhahaa la yidhi adigaa dishow dhah sidaas daraaddeeda ayaa jirkaagu haraggaagu uu madoobaaday oo waxaa la sheegaa la yidhi markii walaalkiisa uu dilay aabbihiisna uu caasiyey ayaa jirkiisu madoobaadaa la yidhi oo maqaar madooba madoobow yeeshaa la yidhi aabbihiis waa u caroodaa la yidhi qaabiil marka waxaa la yidhi markaa saas dhacday waa iska tegey baa la yidhi isagoo matruud ah oo naxariista ilaahay laga buriyey gabadhii walaashiisa eedna waa gacanta ayuu ka qabsaday kolkaasuu la cararay cadan ayuu la tegey baa la yidhi cadanuu la yimiday adan isagoo joogaa waxaa ugi midaala ibliis markaasuu ibliis waxa dhahay naartu waxay u cuntay qurbaanka haabiil waxaa weeye naarta ayuu caabudi jiro dhahay oo haabiil wuxuu ahay nin maaragtaya naarta caabuda adigu marka samaysow dhahay naar samayso oo adiga iyo owlaadaada aad markaasi aada caabudiin oo diin aad ka dhigataan waxaa la sheegay baytunaar ayuu dhisay baa la yidhi baytunaar ayuu dhisay guri oo markaasi naarta lagu caabudo dadka majhuusta ah, ma waxyaabaha ay sameeyaana marka wuxuu ahay baa layidhi qof naar caabuda kan ugu horreeya oo majuusiya ayuu ugu horreeyey baa layidhi marka waxaa jirtay baa layidhi qaabiil qof kastoo soo maraa layidhi meesha uu joogo wuxuu ku tuuri jiraa dhagax uu ku tuuri jiraa layidhi marka maalin maalmaha ka mid a ayaa waxaa soo qaabilay baa layidhi wiil oo qaabiil ou dhalay oo indhoolo ah ayaa qaabiil soo qaabilaa layidhi wiilkaas indhoolahaana waxaa weeye waxaa la socda wiilkiisaha lasii socda oo markaasi ou qaabiil awoowo u yahay markaasuu wiilkii indhoolaha indhoolihii indhoolihii wiilkiisi indhoolaha waxaa dhalay qaabiilaa dhalaa layidhi marka indhoolihii oo qaabiil dhalay wiilow dhalay oo la socday ayaa wuxuu u dhahay baa layidhi aabbihiis haadaa abuuka qaabiil ou dhahay kan waa aabbaha qaabiil indhooluhu wax uma jeedina markaasuu wuxuu ku tuuray baa li dhagaxou ku tuuray aabbihiisou dhagax ku tuuraya dhagaxii markuu ku turay ayuu ku dilay baa lihi oo qaabiil wiilkiisa oo indhoolaa ayaa dhagax ku tuuray baa lihi markaasuu ku dilay markaas kii indhoolaha ahay wiilkiisi ayaa aabbihiis waxau dhahay baa la yidhi qatalta abaaka aabbaha ayaa disha aabbaheeyow aabbaha qaabiil ayaa dishay haddana waxa weeye indhoolihii gacantiisa ayuu kor u qaaday markaasuu wiilkiisii ayuu dharbaaxay baa layidhi wiilkiisina halkaasuu ku dilaa layidhi marka indhoolihii aabbihiisoo qaabiilana waa diliyey wiilkiisina waa dilaa layidhi kolkaasuu indhoolihii wuxuu dhahay baa lihi weylun lii qataltu abi halaag ayaa ii sugnaado aabbaheeyaan dilay biramyatii dhagixa aan ku tuuray wa ibnii wiilkaygina waan dilay biladmatii dharbaaxidda aan dharbaaxay marka duriyadii qaabiil waxaa la yidhi way joogi jireen baa layidhi ayagoo arlada fasahaadinayo mufsidiin ah weeye ilaa uu ka yimaadaanay duufaankii nebiyullaahi nuux qoonkiisii lagu halaagay ilaahay dhammaantood waa qarqiyaa layidhi adduunka waa laga tirtiraa layidhi axadna kamaysan harin marka ilaahay wuxuu baaqi yeelay duriyadii oo shiis shiis ibnu aadam oo horey anuga soo warannay oo badni gooniya ahay nabina ahay duriyadiisaa baaqi ah ilaa yoomilqiyaamatina saas wayaa layidhi oo hadda bani aadamka hadda jooga wixii markaasi waxaa weeye aadam ka dambeeyey waxay ka soo farcameen haddii aadam laga soo tago shiis ayay kasoo farcameenaa la yidhi aadamna ma dhiman baa la yidhi ilaa uu duriyadiisa ka arkele afartan kunaa la sheegay oo waxau dhalay iyo waxay sii dhaleen kolka hadda waxaa weeye halkaas waxaan ugaga soo baxnay qisadii ibnay aadam ayaynu uga soo baxnay aayadda aynu meeshaan ka gelaynane taas ayay xiriir la leedahay alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala min ajli daalika kaas daraaddiisow dha ilaahay alladii facalahu qaabiil weeye qaabiil oo falay oo walaalkiis uu ku sameeyey min ajli daalika kaas daraaddiisow dha ilaahay katabnaa waanu farad yeelnay calaa bani israa'iila reer banu israa'iil annahu sha'niyo man qatala ruuxi dila nafsa naf dila bigayri nafsi naf kale kayrkeeda u dila oo ambase fasaadin bigayri fasaadin fasaad kayrkiis u dila oo fil arli arlada ay fasaadisa naftaasu fa ka'annamaa waaba isagoo qatala naasa dadka dilay fa ka'annamaa waaba isagoo qatala naasa dadka dilay jamiican xaalihiin kuwa dhan waman axyaahaa naftaas ruuxi nooleeya fa ka'annamaa waaba isagoo isaguneh axya axya naasa dadka nooleeya jamiican xaalow yaha kii dhan wala wallaahi qad xaqeeqahe jaa'atum waxay ula timideen reer banu israa'iil rusulunaa rusushayni yowdha ilaahay bilbayinaati aayado cadcad oo mucjizooyina uma ina kasiiran wax badan oo minhum reer banu israa'iil ka mid owdha ilaahay bacda daalika aayadahaas bacdigooda fil arli arlada dhexdeeda lamusrifuuna kuwa ku xadgudbaaya weeye marka hadda aayadda aynu meeshaan ka gelayno waxay munaasab u tahay aayaddii hadda aynu ka soo baxnay maxaa yeele ibnay aadam midkii shaqiga ahay waxa uu sameeyey ifsaad fi larli ayuu sameeyey markuu ifsaad fi larli uu sameeyey reer banu israa'iil oo zaminka nabigeena calayhi isalatu salaam joogay ayaguna waxaa weeye ifsaad sameeyey ayaa ilaahay ka warramayaa wax hadda reer binu israa'iil loo khasisaayana waxaa la yidhi qisaaska waxaa weeye cid walba iyo cid kastoo wax fasahaadisa dembi way iska leedahay ee waxaa laga wada heelay yahuud ayagoo ku cilmi leh arrintaas ayay waxay ku sameeyeen fasahaadka mubaalaga weynay ku sameeyeen baa layidhi waxaana ay ugu sameeyeen baa la yidhi waxay ku dhiiradeen ambiyada ilaahay inay laayaan iyo ilaahay owliyadiisa inay laayaan oo mu'miniinta taasina waxay ku tusinaysaa yidhi qulubtooda inay qulub engegta ay tahay maxaa yeele dadka mu'miniinta layntooda iyo dilkoodu waxa weeye waa qaswatulqalbi oo aad iyo aad dheeraad u ah weeye ee hadda cid kastoo arrintan samaysaa oo dembigaas way soo gelaysaa min ajli daalika kaas daraaddiisow dha ilaahay oo qaabiil ou sameeyey katabnaa waanu faral yeelnow dha ilaahay calaa banii israa'iila reer banuu israa'iil annahu sha'niye lamiiru sha'niyaa laga dhigayaa man qatala ruuxi dila nafsa naf ruuxi dila bikayri nafsi naf kayrkeedna dila macnaha naf ay dishay asoon u dilayn ayuu dilay oo naftan uu dilaayo naf loo qisaasaayo maahan waa iska dilayaa man qatala ruuxii dilow dha ilaahay nafsa naf dila bigayri nafsin naf kale kayrkeeda dila bigayri nafsin qatalataa weeye naf ay dishay aan u dilaynin weeye man qatala ruuxii dilow dha ilaahay nafsa naf bigayri nafsin naf kayrkeeda oo naf oo ay dishay aan u dilayn weeye af soomaaliga ow ambase fasaadin bigayri fasaadin fasaad kayrkiisa dila naf fasaad ay la timiday oo fil arli aflada ay fasaadisay waxaa ka mid a fasaad fi lardi kufri qofkan uu kufriyey waa loo dilayaa oo haddou murtad yahay ama u gaal yahay ama zina uu zinaystay oo isagoo muxsana ou zinaystay ama waxaa weeye qaadicu dariiq ou yahay iyo wixii lamida weeye asagoon intaas ahaynin dila fa ka'annamaa waaba isagoo ayuu dhahay alle qatala naasa dadka dilay jamiican xaalow yahay kii dhan alla wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala qofkii naf dila asagoo naf kaloo u qisaasaaya aan u dilaynin amase fasahaad aan u dilaynin arlada ay fasahaadisay kufriga iyo zinada oo maaragtay ah, zaanilmuxsanka ilan waa la rajminayaa haddii dembiga lagu hele amase waxa weeye qaadicu dariiq oo xukunkiisu noo imaanaya mar dhow waxyaabahaas aan u dilayn weye waa iska dilayaa wey nafti xurmadeedii u dilaacinaya qofka noocaas oo dha ilaahay reer banu israa'iiliya kayrkood waxau ahaa ahaado fa kaanamaa waaba isagoo qatala naasa dadka dilow dha ilaahay jamiican xaal xaalu yakiidhan qof waxa weeye nafteeda qofkii xurma dareey oo xurma dare u dilaa layidhi wuxuu ka dhigan yahay dadkoo dhan isagoo dilow ka dhigan yahay maxaa yeele naftaas la xurma daraynaayo waxay macnaha fasahaad xoog le ayay keenaysaa o mujtamac oo dhan ayaa waxaa ku faafaya dil oo fasahaada sida hadda dalkeena soomaaliya ka taagan oo kale maxaa yeele hadda waxa weeye nafti xurmadeedii waa dadaa xurma dareeyey oo nafti waxay ka dhigeen wax aan macnaha micnaba aan ku fadhino waxba aan qiimo aan lahaynin kolkay sidaas ay ka sameeyeen oo ay mujtamacii sidaas ku sameeyeen arrintii way faaftayo inay ummadii oo dhan layska dilo dembi la-aan ayaa meesha timiday marka waxa weeye naf xurma leh haddii xurmada laga qaado nufuusta dhan oo dadka ay gudbaysaa taas haddana alla wuxuu yidhi waman axyaahaa nafta ruuxi nooleeya masalanba waxaa weeye inuu manciyo ou ka hortagaa weeye dil la dili lahaay dil oo la dili lahay wax loo geysa lahay ayuu ka hor joogsaday fa kaanamaa waaba isagoo ayuu dha ilaahay axya naasa dadka nooleeyey jamiican xaalow yakina marka nafta bani aadamka oo xurmada leh qofkii waxaa weeye daafaca oo naftaasay ku badbaadi lahayd ka shaqeeya isaguna wuxuu ka dhigan yahay isaga oo waxa weeye dadka oo dhan nooleeya ayuu ka dhigan yahay marka cabdullaahi ibnu cabbaas xabru caalim uma waxau dhahay waxaa loola jeedaa aayadatan min xaysu intihaaki xurmatihaa weeye wa sawnihaa weeye qofka waxa weeye nafta dilaaya wuxuu ugaga dhignaaday dadkoo dhan isagoo dilay wuxuu ugaga dhignaadow dhahay ibnu cabbaas nafta xurmadeedii markuu dilaaciyey ayuu wuxuu ka dhignaaday inuu dadkoo dhan uu dilow ka dhigan yahay qofka nafta badbaadiyey oo waxay ku badbaadaysa u sawaboobane isaguna wuxuu ka dhigan yahay dadkoo dhan isagoo nooleeye ayuu ka dhigan yahay marka macnuhu sidaas weeye dadka waxaa loo bahan nufuusta in xurmada bani aadanka aan la dilaacinaa loo bahan yahay maxaa yeela haddii qofku xumaan uu jideeyo xumaantaas way soconaysaa saas daraaddeed xadiis saxiixa waxaa soo arooray nabig wuxuu dhahay man sanna sunnatan sayi'atan qofkii jideeya jidayn xun fa calayhi wisruhaa waxaa korkiisaa dembigeeda wa wisru man camila bihaa iyo qofkii ku camal fala dembigiisa ilaa yowmi alqiyaamati inta laga gaarayo hadda ninkii hadda aynu kasoo warramaynay oo ibnay aadam alawal ka mid ahay oo qaabiil la dhihi jiray waxaa dembi uu ka saaran yahay qof kastoo adduunyadan lagu dilo qofkaas hoo dilay intuu dembi ka helaayo oo kaleentooda isaga loo qoraya maxaa yeelay asagaa arrintaa u sababo weye dil ruux jideeyana isagaa ugu horreeyey oo sharci darro ah isagaa ugu horreeyey marka shay macsiya haddii ilaahay arladihiisa qofka uu ku jideeyo waxa weeye wixii dembigaas ugaga daydoo dhan ayagoo ayagana loo qoraayo dembigooda isagana waa loo qorayaa haddii shay xasanaa iyaduna waa xadiis isla xadiiska waay waman sanna sunatan xasanatan ow dhahay inagu qofkii jideeyin wanaagsan jideeya fa calayhi ajruhaa wa ajru man camila bihaa ilaa yowmi alqiyaamati wuxuu iska leeyahay ajirkeeda iyo qofkii ku camal falay inta loo qoraayo kale ayuu iska leeyahy ilaa yowmi alqiyaamati iyaduna saas weeye marka ilaahay arladiisa waxaa loo baahan yahay in wanaag lagu jideeyo si waxaa weeye khayrkaas uu kuugu socdo ilaa yowmi alqiyaamati oo qofki ku camal fala intaasoo kale ilaahay uu kugu qoro maxaa yeele xadiidka nabigaa uu hayay calayhi isalaatu wasalaam addaalu cala alkhayri ka faacilihi u dhahay nabigu qofkii qof khayr tusaaleeya wuxuu la mid noqonayaa khayrkaas qofki sameeyey oo qof haddaad khayr ad tusaalayso aduu wax barto oo jidka khayrka ad u tilmaanto ee sidaas uu ku camal falo khayrka uu samaynayo kale laguu qorayaa haddaad jid shareed aad tusane jidkaas sharta dembiga kka uu ka helaayo oo kale adna lagu qoraya marka waxaa loo baahan yahay in la iska ilaaliyo xurmada makhluuqa ilaahay kiisa oo la dilaacinayo oo dadka micno darrada loo dilaayo qofkii iska ilaali waaya waxa weeye adduunyadu wax gaaban weeye qiyaamadiina ma dheera oo muddo dhow ayuu ku tegayaa haddii waxa weeye hadda uusan ka baqaynin alle uusan ka baqaynin makhluuqna waxaa weeye uu ka baqaayo aysan jirin waktigiisu dheeraan maayo maxkamaddii ilaahay ma dheera markii la tagane waa ka shalaayi dooyaa marka waxaa loo baahan yahay adduunyada inta la jooga in la isqabto wala wallaahi qad xaqeeqee jaa-atum waxay ula timid reer banu israa'iilow dha ilaahay damiirka israaciil ayaa hadda soo waday rusulunaa rusushayniyow dha ilaahay bilbayinaati aayado cadcad ayay ula timidow dha ilaahay subxaana wa tacaala mucjisooyin oo waxa weeye daahiraada weeye uma ina kasiiran wax badanow dha ilaahay oo minhum reer banu israa'iil ka mida bacda daalika aayadahaas cadcad bacdigooda fil arli dhulkowdha ilaahay la musrifuuna kuwa fasahaadinaa weeye oo xadda ayay gudbaayaan kufri iyo dil iyo waxyaabo badan oo shareecada ku xun ayay samaynayaan hadda markaa nimankaasaa laga soo warramay ilaahay rusushiisa markii aayado mucjisooyin ay la yimaadaan haddii waxaa weeye ifsaad fil arli lagu daro waxaa imaanaya dembi weyn baa imaanaya maxaa yeele hadda ilaahay kitaabuu noo soo diray shareecadii ilaahay waa caddeeyey ayadoo intaasu ay caddahay waxaa weeye arlada haddii la fasahaadiyo waxaa ka imaanaya masaa'ib fara badan ayaa ka dhalanaysa inamaa in kaleeta maahina ayuu dheh ilaahay jazaau aladiina kuwa jazahooda yuxaaribuuna allaha alla la xarbaytamaaya iyo wa rasuulahu rasuulkiisa wayascawna soconaaya fil ardi dhulka dhexdiisa fasaadan fasaad la soconaaya an yuqataluu in la dilaa weeye kuwaas ow ambase yusallabuu in la lalmiyaa weeye ow ambase tuqadaca aydiihim gamcahooda in la gooyaa weeye iyo wa arjuluhum lugahooda min khilaafin si iswaydaara ow ambase yunfow in la buriyaa weeye min al arli arlada laga buriyaa daalika kaasoo lah ilaahay jazaas lasoo sheegay khisyun dulli weeye oo lahum ayaga u sugnaaday fi dunyaa adduunyada walahum waxaa u sugnaadow dhaadina ilaahay fil aakhirati aakhira dhexdeeda cadaabun cadaab ayaa u sugnaaday cadaabkaasoo cadiimun oo weynow dha ilaahay aayadda aynu meeshaan ka gelayno ayaduna waxay munaasab u tahay aayadda hadda aynu ka soo baxaynay maxaa yeela waxa weeye aayaddii horo iyo maaragtay qisadii ibnay aadam munaasabay isu ahaayeen maxaa yeela qaabiil waxaa la yidhi waa waxbuu dilay fasahaad fi lardina waa sameeyey isaga iyo duriyadiisaa la yidhi hadda marka waxa weeye waxyaabihii ayaguna reer banu israa'iil ay ku kaceen ayaa sidaa shabahay aayadda marka aynu meesha aynu ka gelayno waxaa aayaddii hadda loogaga soo warramay ow fasaadin fil arli ow dha ilaahay naf ruuxi dila fasahaad arlada ay fasaadsana aan u dilaynin fasahaadkan fil arli waxuu ahay kufri waa ahay zinada oo maaragtay qofka muxsanka uu zinaysto oo loo dila way ahayd qaadicu dariiqnimay ahayd hadda aayaddan waxaynu ka gelaynaa qaadicu dariiqa axkaamtiisa ayaynu meeshaan ka gelaynaa iyo waxa qaadicu dariiq uu yahay marka hadda aayaddan intaanan macnaheeda u gelin sabab nusuulay iska leheeday ayadoo hadda xukunkeedana uu caam yahay waxay ku soo degtaa layidhi niman la dhihi jiray cirniyiin la dhihi jiray cirniyiintaanu waxay ahaayeen qabiilo oo carabta ka mid ay ahaayeen marka waxay ahaayeen baa layidhi nimankaa cirniyiinta la yidhaahdo sideed nimay ahaayeen baa layidhi sideedaa nin madiinay soo galeen baa layidhi islaamnimaday daahirsadeen wayna jiranaayeen baa layidhi ama madiinay ku jiradeen baa layidhi xanuunkii markaasi ayay rasuulkeenna u sheegteenaa layidhi calayhi salaatu wasalaam rasuulku wuxuu amray baa layidhi inay u baxaan geel oo waxa weeye ibilu sadaqa la yidhaaho geel sika loo keenay oo markaasi waxa weeye shan iyo toban halaadahay oo maaragtay buuraha daaqaayay inay geelaas ay aadaan oy waxaa weeye caanihiisana ay cabaan kaadihiisana ay cabaan ayaa nabigu calayhi salatu salaam u diray iyadoo markaasi rasuulku calayhi salatu salaam oo ku dhibi ugaga dhigaayo uu ku daaweynaayo marka geelaas waxaa ilaalinayaa la yidhi nin la dhihi jiray catiiq la dhihi jiray catiiq nin oo maaragtay ah, nabigu calayhi salatu salaam uu xureeyey oo la dhihi jiray yasaaru nuubi la dhihi jiray ninkaasaa geela ilaalaa layidhi shan iyo toban halaaday ahaayeen nimanka way baxeenaa yidhi geeli shan iyo tobanka ay u tageen sidii nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam ayay sameeyeen oo geeli geeli waxaa weeye kaayidiisa iyo caanihiisa ay cabi jireen markay caafimaadeen oy raysteen ayay waxay dileen baa la yidhi raacigii ninkii geela jiray oo rasuulka calayhi salaatu wasalaam catiiqiisa ah yasaaru nuubiyay dileenaa layidhi geelina way oo geeli way dhaceenaa layidhi wayna ridaabeen oo islaamku way ka ridaabeen xaggaa iyo maka ayay u kaxayseen baa layidhi marka hadda nimankan waxaa ka dhacay baa layidhi muxaarabo oo qaadicu dariiqnimaa iyo dil ayaa ka dhacay iyo sariqo oo tuugaa iyo ridow afar dembi ayay galeen arrintaa markay sameeyeen khabarkii wuxuu gaalaa layidhi rasuulkeenna calayhi salaatu wasalaam markaasuu nabigu calayhi isalaatu salaam rag fardooleeya oo labaatan nina ayuu ka daba diro nimankaas hala raacdeeyow dhahay rasuulku calayhi salaatu wasalaam marka way raaceen baa layidhi way soo qabteenaa layidhi markii la keenay ayaa rasuulkeennu wuxuu amray baa la yidhi in gamcaha laga gooyo lugahana laga gooyo oo lug iyo gacan laga gooyo si iskhilaafa weeye in haddana waxa weeye indhaha markaasi laga gubo in haddana waxaa weeye loogaga tago dhulka xarada ah oo shiilmadowda ah oo madiine ku yaallo oo kulaylka ah in la dhigo weeye ayagoo waxa weeye dhagaxa cunaayo weye biyana dalbaayo cidna aysan waraabinaynin arrintaasuna nabigu alayhi salatu salaam ciqaabkaasa lagu sameeya u dhah balse hadda haddii la yidhaha layidhi indhaha oo layska gubo iyo gaajo oo lagu dilo iyo oon waxay noqonaysaa tamhiil nabiguna waa reebay calayhi salaatu wasalaam in la sameeyo ee waa sidee waxaa lagu jawaabahaya dhowr jawaaboodaa layidhi waxaa la leeyahaa yidhi marka u horeysa ninka raaciga ah oo qowsaarka ah oo geela jiray ayaa iyagu saas ku sameeyanaa layidhi waxaa kaloo la leeyahay arrintaas nabiga calayhi salaatu wasalaam ayay khusuusiyadiisa ehday le hadda hadda waktigan la fuli maayo arrintaas waxaa kaloo ka mid ahaa la yidhi arrintaasu marka hore isay aheyd kabacdina waa la nasahay marka hadda axkaamta muxaarabiinta ayaa ilaahay meeshaa noogaga sheegayaa aayadda sawnasuulkeeduna saasay ahayd ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala inamaa in kaleeta mahayne jazaau ladiina kuwa abaalkoodow dha ilaahay yuxaaribuuna allaha alla la xarbaytamaaya iyo wa rasuulahu rasuulkiisa hadda xarbada ilaahay iyo rasuulkiisa lala xarbaytama maxay tahay waa bimuxaarabati lmuslimiina weeye muslimiinta lala xarbaytamaayo weeye oo dadka hadday ilaahay subxaanahu wa tacaala muslimiinta ay dhibaayaan oy qaadicu dariiqin yihiin oy jidadka u taagan yihiin oo ay wax ka baaranayan wax ka dhacaayaan waxay noqonayaan dad ilaahay iyo rasuulkiisa xarba ula taaganay noqonayaan oo waxaa laga wadaa yuxaaribuuna awliyaa allahi wa awliyaaa rasuulihi weeye waa dadka muslimiinta haloola ah jeeda dadka muslimiinta kuwa meelaha u fadhiyo dhacaayo weye marka aayaddan waxaa laga faa'iidaysanayaa arrintaanu inay mustamir ay tahay ilaa yawmi alqiyaamati oo xukunkaanu weligiisa uu jiraayo wayascawna fasahaadinayow dha ilaahay ama wayascawna soconaaya fil arli arlada ku soconaya fasaadan fasaad kula soconaya wayascawna fil arli fasaadan weeye biqadci dariiq weeye jidka oo la gooyo qaadicu dariiq la naqdaa weeye waddada la istaago weeye liakhdil maali weeye maal in la qaato oo dadka maal laga qaataa waddada loo taagan yahay amase waxa weeye xariimka qofka xurmadihiisa in la dilaaciyo haweenka la kufsado ayaa loo taagan yahay amase naf in la dilo ayaa loo taagan yahay waxaa hadda markaasi dhalinyaro badan ka dhacaayo weeye waddankeena qolada sidaas oo dha ilaahay an yuqataluu in la dilaa weeye in la dilaa weeye qolada sidaas oo qaadicu dariiqiinta w dha ilaahay ow ambase yusallabu in la lalmiyaa weeye ow ambase tuqadaca in la gooyaa weeye aydihib gamcahooda iyo wa arjulum lugahooda min khilaafin si iswaydaara gacanta midigta iyo lugta bidixda ayaa laga goynayaa qaadicu dariiq waa sharaxaynaa aayadee ow ambase yunfow in la buriyaa weye min al arli arlada laga buriyaa owdaa marka waxaa la yidhi waa litartiibi alaxwaala la yidhi oo litartiibi alaxwaal waxay ku tahay ba la yidhi ilaahay wuxuu yidhi an yuqataluu ayuu dhahay qadliga waxaa la dilahaa la yidhi qofku wax dila kaliya ninkan qaadicu dariiq weye jidow taagan yahay hadduu qofka dilo waa loo dilayaa salbigana waxa weeye aw yusallabuu ayuu dhah ilaahay salbiguna waxa weeye qofki waxna dila maalna qaata weeye hadduu qofki dilo xoolana u ka qaato waa la dilayaa geedahana waa laga lalminayaa meydkiisa qadcigana waxa weeye aw tuqadaca aydihim waajuluhum min khilaafin u dhahay lug iyo gacanna waxaa laga goynayaa markii waxaa weeye maal uu qaato oo waxa weeye maal markaasi xoog uu ku qaato waxna una dilin weeye aw yunfaw min alarli ayadana waxaa weeye qof waxaa weeye jidka istaagaya dadka jamaariinta ayuu cabsi gelinaya kaliya wax ma dilaayo wax ma qaadan maaragtay laakin waxa weye dadka cabsi gelinaya sidaas waxaa ku fasira ibnu cabaas sidaas waxaa qaba haddana imaamuna ashaafici asaxu qawleyhi waxaa weeye salbigu waa saddex maalmood bacda alqadli sidaas ayay maaratay noqonaysaa wey marka waxaa weeye sidaasaa lagu samaynayaa xukunkoodu qaadicu dariiqiinta sidaas weye aw yunfow in la buriyaa weeye fil arli hadda nafigaanu arlada laga musaafiriye keli maane xabsi haddii lagu tuura nafyiga ayuu noqonayaa oo qofka hadduusan wax dilayn laakiin dadka kaliya ou cabsi geliyo xabsigaa lagu ridayaa marka ilaahay wuxuu yidhi dalika kaasow dha ilaahay jazaas lasoo sheegay khizyun dulli weeye soo hormari oo lahum ayaga usugnaaday fi dunya addunyada adduunyada cadaabkeedi waaye walahum waxaa usugnaadow dha ilaahay fi laakhirati aakhirane cadaabun cadaab ayaa usugnaaday cadiimun waweyn kaasoo cadaabu naar ayaa usugnaaday marka axkaamta qaadicu dariiqu waa sidaas weeye qofku haddow adduunyada saas yeelana hadde ilaahay aakhira waa ka jaazinaya marka casharkeena intaasuu ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi barakaatu